alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii cumdat laxkaam ayaynu ku soo jiray kitaabu lxuduud darsigeena ugu dambeya wax ishkaal ah cilmi lishaal baadaranii waxa weeye waa igala degdegay binafsihi naftiisa ayuu igala degdegay bimacnaa waxaa laga tilmaamaya ajalkii loo qoray kollayba waa dhintay oo lagama tilmaamayo ajalkii aan u qoray ajal ka horeeya ayuu dhintay muraadku maaha ee waxaa laga tilmaamayaa dariiq aan sharci ahayn ila eed wuxuu ku leeyahay ficilka uu la yimi ee dariiq aan sharci ahayn oo xaaraanan bannaanayn ayuu ku degdego la yimi loogamana jeedo ajashii loo qoray inaanu dhiman waayo ruux kastoo dhintaa wuxuu dhintay ajashii loo qoray e marna waxay noqonaysaa ariiq markaa waxa weeye xaaraana ama ficil xaaraana inuu ku dhintay marna waxay noqonaysaa inaanu ficil xaaraana ku dhiman marka qadarka iyo sharciga ayaa markaa waqtiyada qaarkood mas'alada iskhilaafaya iyadoo qadaran wakhtigii loo qoray uu dhintay ayaa sharcan inuu sidaa u dhintaa oo uu isdila ayna u bannaanayn ahlu sunna waljamacana waxay qabaan xataa ruuxa la dilaa wuxuu dhintay ajashii loo qoray almaqtuulu maata biajalih haddaba maxaa markaa loo dhaleecaynaya qofka dilay waxaa loo dhaleecaynayaa ama loo qisaasayaa amaba diyo loo weydiinayaa iyo kafaaro wuxuu la yimid ficil xaaraanuu la yimid sharcan mid u bannaan baynay ahayn inuu dilo kana sharcan mid u bannaan may ahayn inuu isdilo marka naftiisu igala degdegay waxaa loo jeedaa yacni ficil xaaraanuu la yimi walow ajashiisiiba ha ku dhintee ficil xaaraana ayuu markaa la yimi ficilka xaaraantae uu la yimi oo ah inuu isdilay ayuu ciqaabta ku mutaysanaya kitaabu lxuduud kitaabka saddexiyo tobnaad ee ka mida kutubtii uu ka koobnaa cumdatulaxkaamku waa kitaab alxuduud alxuduudna waxaa loo jeedaa xad mar waxaa la yidhaahdaa macno lugawi ah alfaasil bayna ashayayn alxaddu huwa almancu iyo huwa alfaasil waa ka wax kala sooca iyo ka wax diida istilaaxan waxaa la yidhaahdaa cuquubaat muqadara sharcan lidunuubin makhsuusa cuquubaat muqadara oo sharciga lagu qadaray oo dembiye gaara loo yeelay ayaa waxaa la yidhaahdaa xad la yidhahdaa cuquubadda haddaynay muqadaro ahayn oo qadar aan lagana kordhin karin lagana yarayn karin haddaynay ahayn xad lama yidhahdo cuquubadu waa muqadara tuugga gacanta waa in la gooyaa bes lagama badin karo lagamana yarayn karo kii zaaniga ahaa waa in boqol jeedal markaa lagu dhuftaa sanadna la masaafuriyaa haddaanu guur hore soo marin hadduu guur hore soo marayna waa in la rajmiyaa ama wejiga kale soo arooray axaadiista qaarkood ay sheegayso in la ysugu daro garaaca boqolka jeedalah iyo dhagaxa lagu diraayo labadaba la ysu raaciyo axaadiista qaarkoodna sidaa waa u soo aroortay marka cuquubaad muqadara sharcan oo dembiye gaara loo yeelay ayaa waxaa la yidhahdaa xad yacani istilaaxan saasaa la yidhahdaa sharciga waa dhacdaa macno ka waasacsan in loogu isticmaalo oo wax kastoo xalaasha iyo xaaraanta kala sooca waxaa lagu itlaaqayaa sharcan xad baa lagu ilaaqaya tilka xuduud allah yacani iyadoo laga warramayo axkaamo ama talaaq ama soon ayaa markaa laynoo sheegaa xadad ilaahay inay yihiin yacnii xadkii istilaaxigaana ma aha cuquubaat muqadara sharcan lidunuubin makhsuusa noocaas maaha marka macnaha waxa loodhanaya waa istilaaxi macnaha nusuusta loogu isticmaalinaya waxa laodhanaya waa sharci marka xuduuddii waxay u qaybsamaan macnaha sharciga ah qaar laynoo diiday in laga tallaabo tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha iyo falaa tactaduuha qaarna in loo dhowaado ayaa laynoo diiday qaarna in laga tallaabo ayaa laynoo diiday can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala qadima annaasu min cukrin aw curayna anas ibnu maalik radia allaahu canhu ardaahu wuxuu sheegay wuxuu idhi qadima naasun dad baa yimi dadkaasoo min cuklin qabiilada cukli la yidhahdo ka mid a aw curayna ama qabiilada curayna la yidhahdo ka mid ah ayaa yimi oo ama madiine yani shaki min araawi wey min cuklin aw curayna cukli waa qabiila cadnaaniya oo soo gelaysa cadnaan curaynana waa qabiila qaxdaaniya yani labaduba waa carab labaduba waa carab wey waa yahay fajtawow almadiina madiine ayay ku xanuunsadeen oo ku daltabyaysteen yacni xanuun xagga caloosha kaga dhacay oo jawiga madiine ay la qabsan waayeen baa ku dhacay jawiga madiine waxaa ku sugan nowcan maa iqal adayg jawigeedu waa adagyi mar waxay leedahay qabow aad iyo aad u daran marna waxay leedahay kul aad iyo aad u daran saas aawoodee qofka aan u barani waa ku adkaanaysaa jawiga siduu la qabsada waa ku adkaanaysa sidaas daraaddeed ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay man sabara calaa la'waayiha ruuxa markaa shiddada madiina leedahay iyo dhibta ay leedahay ku sabraa waxa uu yeelanayaa ajar shahiid ama jannada ayuu gelayaa marka jawigeeda siqalka ku jira waxay u baahan tahay sabir weliba waagii horena kanaacada aad ugu badnayd oo kanaaco badan baa jirtay markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa ku duceeyey in ilaahay madiine ka raro yacni u raro markaa waxa meel kale oo ka durugsanayd oo markaa aan halkaas muslimiin marka aynay deganin marka kanaacadii saasay markaa ugu yaraatay oo kanaacadii looga raray fa amara lahum nabiyu sala allahu aleyh wasalam biliqaax nebigu wuxuu amray nimankaas geel dhalay in loo liso ayuu markaa u amray liqaax waa geel irmaano dhalay waa geel dhalay irmaan wa amarahum wuxuu amray nabigu sala allahu aleyh wasalam an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha geelaas kaadidiisa wax ka mida wa albaaniha iyo caanihiisa wax ka mida inay cabbaan ayuu amray waa tadaawi waa inay isku daweeyaan caanihiiyo kaadidii baa laysku daraya in yar oo kaadi ah oo kaadidii marka waxa weyaan geela ah ayaa lagu daraya caanihii geela markaasay cabbayaan fantalaquu way tageen nimankii geela waxaa lagu hayaa dee magaalada meel ka baxsan ayaa lagu hayaa oo ariga ah halkaasaa geelii zakada ah ee la soo ururiyey ay markaa joogaan oo lagu raacaa nimankii waa tageen geelii bay u tageen caanihii baa la siiyey in yaroo kaadiyana waa ku darsadeen waa cabbeen waa caafimaadeen xanuunkii iyo cilladii caloosha ay ka dareemayeen wixii waa ka tageen falammaa saxuu markay caafimaadeen qataluu raaciya nabiy sala allahu aleyh wasalam waxay dileen ninkii geela la joogay ninkii geela marka u raacaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ee nebigu u diray ayay dileen wastaaqu nacam geeliina waa qaadeen ninkii geela hayay waa dileen geelina waa dhaceen oo waa qaadeen fa jaaa alkhabaru fii awali nahaar warkii ayaa yimi nimanka waxay sameeyeen warkoodii ayaa madiine soo gaadhay awala nahaari maalinta awalkeedii oo subaxnimadii ayaa warkii yimi warkii subxii buu soo dhacay fa fii aahaarihim yanii hadday dhiilla dhacdo dhiilladu waxa weeye waa dheereeya khabarkeedu atay yidhahdaan war xumi dugsi ma fadhiisto warkii baa la soo sheegay waxalasaaya saasaa dhacday fa fii aahaarihim nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka daba diray raadadkoodii wuxuu ka daba diray rag buu ka daba diray in raadkoodii la raaco nimankii lasoo qabtay waa la gaadhay waa la soo qaqabtay falama irtafaca annahaar markii maalintu kor noqotay oo bimacnaa goor kulul ay tahay waxaa loo jeeda maalintiiba kor noqotay inay cadceeddu kululaatay oo qoraxdu sare u kacday oo samada bartankeedii ay markaa waxa weeye ama gaadhay ama ku dhowdahay xaaladdaana qoraxdu waa ku dhushay bihim waa la keenay nimankii iyagoo lasoo qaqabto maxaabiis ah ayaa la keenay fa amara bihim nebigu sala allahu aleyh wasalam waa amray in gacmahooda iyo lugahooda talantaali loo jaro ayuu amray fa qudicat aydiihim wa arjuluhum waxaa la jaray gacmahoodii iyo lugahoodii baa la jaray looma jeedo mid walba labada gacmood iyo labada adin in laga wada jaray lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa mid walba waxaa laga jaray gacan iyo adin talantaaliya laga jaray gacan midig iyo lug bidix ayaa laga jaray waxaana laga goynaya halkaa jalaqsatayda ayaa gacanta laga jaraya sida aayaddaba laynagu sheegay in talantaali loo jaray aw tuqaaca aydiihim wa min khilaaf ay mukhtalifatan wa acyunuhum indhahoodana masaabiir kulul baa loogu indha kuulay indhaha loo mariyey yacnii masaabiirtii baa markaa la kulayliyey dabkaa la geliyey iyagoo kulul baa loogu indha kuulay sidaasaynay ku sameeyeen ninkii raaciga ahaa oo indhahay ka rideen markii dambena waa dileen wa fi lxarra waxaa lagaga tegay halkii shiil madowgaa lagaga tegey iyagoo gacmahooda iyo addimadoodu u go'an yahay indhala'na ayaa bacadkii sidaa loo dhigay shiil madowga ahaa yani dhagxaan madmadow bay lahayd madiini marka halkii ayaa la dhigay kulkaa ayaa saa loo dhigay yastasquuna falaa yusqawn way waraab dalbayeenoo lahaayeen na waraabiyaay markaasaan la waraabinay qaala abu qilaaba taabiciga abu khilaaba la yidhahda wuxuu yidhi cabdullahi bnu zayd aljarmi fa haulaai saraquu wa qataluu bacda iimaanihim kuwaasi saraquu waxbay xadeen ma sariquba mise wa saraquu waa iyama waa saraqu qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl maaddada hadday isku qabato qur'aanka haddaad ka helayso qur'aanka laga raadsadaa marka waxa weye maadigi iyo mudaaricba qur'aanka waa kugu suganya in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa haulaai saraquu kuwani waxbay xadeen wa qataluu yacni naf macsuuma oo dhiiggeedu dhowran yaho muslimad ah ayay dileen wa kafaruu waa gaaloobeen bacda iimaanihim iimaankoodii dabadii ayay kufriyeenoo gaaloobeen wa xaarabuu allaha wa rasuulah imise jariima isku darsadeen waxay la dagaalameen ilah iyo rasuulkiisa oo xiraabana saasay ula yimaadeen akhrajahu aljamaaca waxaa soo wariyey jamaacada ayaa soo wariisay yani waxaa laga tilmaamaya bukhaari iyo muslim iyo markaa kutubaha kale ummahaadkaba waa lagu soo wariyey laakiin shardiga kitaabku in marka waxa weeye axaadiista markaa jamaacadu soo warisay inuu keeno ma ahayn wuxuu ahaa axaadiista saxiixaynka ku timi bukhaari iyo muslim bes inuu soo arooriye ay ahay laakiin way dhici kartaa inay waafaqaan cid kale oo ay la soo wariyaan umanaynaan baran inuu cidda kale la soo warisay uu sheego laakiin mawdican wuxuu tilmaamayaa inay jamaacadu soo wada warisay iktawayta albilaada idaa karihtaha aljawa waa xanuun caloosha ku dhaca aljawa la yidhahda marka ijtawayta albilaada yacni beledka ayaad karaahiyeysatay idaa karihtaha waa haddaad nacdoo karaahiyeysato wa in kaanat muwaafiqa haba ku waafaqsanaato oo mid waxa weeye xaaladdaada waafaqaysa haba noqotobe jawaabaa laga cabbiraa iyo ijtawa wastawba'taha waxaad ku tirisay inay wabaa tahay idaa lam tuwaafiqha haddaad karaahiyaysato iyadaan kuwaafaqayn ayaa markaa loo isticmaala wuxuu ka hadlayaa uun tacbiirka lugawiga ah igtawaa iyo istawba'a farqiga udhexeeya taasuu tilmaamaya xadiidkani waxa uu sheegayaa xuduuddii ayaa markaa laga warramaya markaa xad xuduuddii ka midu tilmaamaya waa xaddulxiraaba waxaanay ku darsadeen ashyaa kale ay ku darsadeen oo xiraabo keliya kuma joogin waxay kulansadeen gaalow ay gaaloobeen oo uu keensanayey markaa in la dilo oo gaalowgaasi uu keensanayo iyo riddadaasi in la dilo ay keensanayso man baddala diinahu faqtuluuh kii diintiisa bedelo dila ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay kaloo sameeyeen inay xoolihiina dhaceen yacni naftii macsuumada ahayd ee muslimadda ahaydna inay dileen oo ay gooyeen ay gooyeen weliba waxyaalo kaloo dheeraadana ay ku sii dareen sida inay indhaha ka rideen intii aynay dilin indhahay ka rideen saas aawadee waxaa lagu ciqaabay ciqaab daran waa akhladu cuquuba cidi nabigu sala allahu alayh wasalam uu amray in la ciqaabo ciqaabtii ugu cuslayd ee ugu adkay bay ahayd waxaa la isugu daray gacmahoodii iyo lugahoodii in talantaali loo jaro iyo in markaa indhahoodii masaabiir kulu loogu kuulo aljazaau min jinsi alcamal sida ninkii raaciga ahaa indhaha ay uga rideen ay iyagana indhaha looga rideen xagga kalena lugahoodii iyo gacmahoodii baa tarantaali loo gooyey looma samayn xasmi oo dhigjoojin looma samayn oo markii waxaweye la gooyey gacmaha iyo lugaha tarantaaliga loo jaray xididadu inay xidhmaan yani markaa lama samayn sida tuugga marka waxa xididada loogu xidho tuugga waxaa la samayn jiray marka gacanta la gooyo saliid kululoo karaysa ayaa sidaa loo gelin jiray yani markaa gumudka loo gelin jiray markaasaa waxaa jurluqisku odhan jiray xiidadu caaradu markaa dabeedna dhiigbax ma samayn yaga inta la gooyey ayaa halkii dhagax madowga ahayd ayaa la dhigay maalintuna waa kulushahay oo aad iyo aad bacdaceed u kulusha dhiigbax bay samaynayaan xiidadan go'ani xiidadii waa furan yihiin ya biyay weydiisanayaanna waraabiya lama waraabinayo nebigu wuxuu ahaa raxiim calayhi salaatu wasalaam waa raxmad badnaa laakiin muuminiintu u raxmad badnaa ee haddii waxa weeye ay noqoto xad ilaahay in la galo oo xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco waxau ahaa marka waxa midaan ka walaacin yacni cuquubada fulinta uu ku fulinayo ayuu ahaa marka wuxuu lahaa yani cazmi buu lahaa iyo xazmi ayaa nebigu lahaa sala allahu aleyh wasalam marka saas aawadeed nimankii sidii bay ku dhinteen yani mid markaa looga naxariistay ma ah xukunkan sidaa lagu fuliyey ma xukun mansuukhaba mise xukun marka aan mansuukh ahayn bacdu ahlicilmi waxa dhaha waa mansuukh waa in waxa weeye masaabiir kulo loogu indhakuulo waxay noqonaysaa nooc marka waxa weeye dilkii wanaagsanaa ruuxa in la dilay noqon mayso marka waxa weeye waa intii musilada aan la reebin bay yidhahdeen waa qabla anahyi can ilmula mulada intaan la reebin ayay markaa ahayd markaa xukunkan waa la nasakhay bay yidhahdeen laakiin waxaa saxiixa inaanu mansuukh ahayn waayo taarikh cadoo caddaynaysaa markaysa waxba ma jirto in waxaweeye nahyiga muslada la reebayaa in cid la bakhtiwareeme iyo wax la mida inuu ka dambeeyey xadiiskan lama ogaa waxaa lagu xambaarayaa tan ku saabsan masaabiirta kulul indhaha lagu indhakuulaa inay tahay aljazaau min jinsi alcamal oo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sidanoo kale ku sameeyeen markaa raacigii sidanoo kale ku sameeyeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen iyadu waxay noqonaysaa markaa waxa tacsiir ka dheeraada xadka ayay noqonaysaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal xukunkani inaanu mansuukh ahayn ee muxkam yahay ayaa saxiixa xadkii xaddulxiraabana waxaa ka mid ahayd gacmaha iyo addimada in talantaali loo jaro inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu yascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard marka afarta xukum waxaa ka mid ahaa aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf marka waxaa ka siyaadaa in masaabiir kulu loogu indhakuulay taasna haddii la yidhi waxaweye taasoo kale ay la yimaadeen oo ay sameeyeen waxay noqonaysaa iyaduna cuquubo ka ziyaado oo markaysaa lagu samaynayo haddii la yidhaahdo sawta marka waxa weeye lugaha iyo gacmaha marka tarantaali loo gooyo yacnii loo sameeyo xasmiga oo ruuxii muxaaribka ahaa xididada loo xidhayo si u noolaado waxaa la odhanayaa hadda marka wax kala raacay oo dee waxa weeye ridde iyo waxyaalo kale ku darsadeen sidaas aawadeed inay noolaadaan ma aha marka waxa weeye dee si kale in loo dilaayo markaana ka iman lahay marka waxaa la socota inay riddo la yimaadeen riddaduna dil bay keensanaysay marka sidaas aawadeed ayaan markaa loo samayn xasmi aan loogu xidhin xididadii aan loogu xidhin waxyaalaha laga qaadanayo xadiiskan waxaa ka mida tadaawiga in la inay tahay shay mashruuca fatadaawaw cibaad allahi walaa tadaawaw bixaraam marka tadaawigu waa ma'muur bihi oo waa layna amray culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa mubaax in laistaweeyaa ahlucilmi badanna waxay yidhahdeen waa sunne ayay yidhaahdeen daa'ifa culammada ka mid oo aan badnaynna waxay ku tageen xaalaadka qaar inuu waajibaayo iyagoo amarka ka qaadanaya ayay yidhaahdeen laakiin agsarka culammadu ma qabaan inuu markaa waajib yahay tadaawigu agsarka culammadu saas ma qabaan waa yahay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida kaadida geelu inay daahir tahay culamada qaar baa ka daliishaday sida looga daliishanayaana waxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inay isku daweeyeen oo ay cabbaan hadday xaaraan ahaan lahaydna nebigu markaa kuma daweeyeen waayo dee adilo kale ayaa sheegaysa inaan xaaraanta la isku daweyn fatadaawaw cibaad allahi walaa tadaawaw bixaraam xaaraan ha isku dawaynina xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyena wuxuu sheegayey in nabiga sala allahu aleyh wasalam la su'aalay can alkhamri nasnacuha dawa'an khamrigaan u samaysanayno dawo qaala inahaa daa walaysat bidawa' waxa uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam cudur weeye ee dawo maaha buu yihi khamrigu waa cudur ee dawo maaha cabdulahi mascuud waxa waxau ihi in allaha lam yajcal shifaa'akum fima xarama calaykum marka sidaas aawadeed eh, xaaraan inaynay ahayn ayaa laga qaadanaya marka daahir inay tahayna daliil bay u tahay way laasimsanaysa waayo hadday najaaso ahaan lahayd dee waxaa loo sheegi lahaa inay waxaweeye ka afdhaqdaan oo iska maydhaan loomana sheegin wa ta'khiiru lbayaan can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuuzu bilijmac bayaanka iyo caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay inuu nebigu ka dhigaa calayhi salaatu wasalaam o aanu u sheegini ma bannaana oo mid u bannaan ma ah marka waxa uu sheegi waayo waxaa laga qaadanayaa inaanay waajib ahayn ayaa markaa laga qaadanaya markii tii geelu sugnaato waxaa looga qiyaas qaadanayaa wixii hilibkooda la cunoo dhan ayaa looga qiyaas qaadanaya ama ha ahaadaan xoolaha la dhaqdo oo lo'da iyo adrhiguna markaa waxaweeye looga qiyaas qaato ama ha noqoto yacni ugaadha ashyaadaasoo dhanna waa la ilxaaqinaya licadami alfaariq faariq muctabar inaan u dhaxayn daraaddeed ayaa iyagana loo ilxaaqinaya loo haleeshinaya ayaa iyagana loo haleeshinaya culamada qaarkood waxay qabaan in waxaweeye kaadi oo dhamm inay nijaaso tahay oo waxaa hilibkooda la cuno aan laga soo reebin saas yadaabay qabaan tanna marka waxay odhanayaan yani xaaraanta yaan la isku dawaynin waa khusuusiye laga soo reebay waa xukum khaas ah oo laga soo reebay weeyaan bay marka odhanayaan sidaas iyadaa bay culamada qaarkood ay ku tageen calaa kulli xaal qowlka kale ayaa saxiixa ah oo qawisan waayo daliil gaarkiisa ugu soo arooray ma jiro waxa hilibkooda la cuno kaadidoodu inay nijaaso tahay daliil gaaroo ku soo arooray ma jiro in la yidhahdo kadii dadkaa looga qiyaas qaadanayaana waa qiyaasun maca alfaariq qiyaasun maca alfaariq wey marka maadaama daliil marka khaas oo ku soo arooray masalada aanu jirin daliil khaasoo ku soo aroorayna kan aynu hayno waxay noqonaysaa in eh, kan aynu ka qaadanno xukunkaas tahaarada aynu ka qaadanno ay noqonaysaa ta kale cusri iyo mashaqa ku jirta haddii la yidhaahdo xayawaanaadka hilibkooda la cunayo ee xalaasha ahi kaadidoodu waa nijaaso haddii la yidhaahdo cusri baa ka imanaya waayo waxaynu garanaynaa dee geelu marka dee uu kaajayo naasaha laftooda markaysaga kaadidu ka da'daa waana ku fadhiistaa markaysa waxa meeshuu markaa ku saaloonayey ee ku kaajayey ayuu ku fadhiisanaya marka waxaa ka dhalanaysa in la yidhahdo mar kastoo la lisayo naasaha ha la maydho ayaa ka imanaysa ila marka la liso yacni ibtii oo markaa waxa weeye taabatay yacni kaadidii iyo saaladiiba taabatay ayaa marka caanihii soo qoynayaan ya caanihii ay soo qoynayaan marka waxaa ka imanaysa in waxa weeye aan laga baxsan karayn mar walba waxaa ka imanaysa in la yidhaha la maydho ayaa ka imanaysa calaa kulli xaal qowlka saxiixi in sha allah waa in markaa in najaaso ahayn sidaasaa qawisanoo arjaxa wallahu aclam can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can abi hurayrata wa zayd bni khaalidin aljuhaniy radia allaahu canhuma anahuma qaala abu hureyre iyo zayd ibnu khaalid aljuhani labadaa saxaabi waxay labaduba sheegeen sida cubaydullaahi bni cabdillaahi bni cutba uu ka sheegay labadooduba waxay yidhahdeen labada saxaabiba ina rajula nin min alacraabi reermiyiga ayaa ata nabiya sal allahu aleyh wasalam u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam ata nabiya sal allahu aleyh wasalam ayaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam anshuduka allaha ilaa qadayta baynana bikitaab illah anshuduka waan ku dhaarinayaa allaha allah baan kugu dhaarinayaa bimacnaa allah baan kugu weydiisanayaa ilaa qadayta baynana bikitaab illaah kitaabka ilaahay inaad nugu kala xukunta ayaan ku weydiisanaya kaannahu inuu leeyahay shay kale ku weydiisan maayo mooyaane inaad kitaabka ilahay nagu kala xukunto taasun baan ku su'aalanaya ku weydiisanaya anshuduka allaha bimacnaa anshuduka billaahi iyo anshuduka allaha labadaba waa la yidhaahdaa waxay ka dhigan tahay as'aluka billaah ilahay baan kuu weydiisanaya faqaala alkhasmu alaakharu wuxuu yidhi kii kale marka ay ishayeen ee la doodaayey ayaa wuxuu yidhi wa huwa afqahu minhu wuxuu sidaa yidhi walxaal huwa isagu afqahu minhu uu ka fiqi badan yahayoo yacnii uu ka cilmi roon yahay ayuu wuxuu yidhi nacam haa rasuulka ilaahayow faqdi baynana bikitaab illah nagu kala xukun dhexdayada kitaabka ilaahay waa la garanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu kitaabka ilahay ku kala xukumaayo oo aanu jawr iyo dulmi iyo wax la mida aanu ku xukumayn midna u xeebanayn waa la garanaya marka nebigu uma baahna in ilaahay loogu dhaariyo si uu markaa nebigu kitaabka uu kala xukumo xaaje looma qabo maya qacan ma marka hore kitaabka ilahay buu ku kala xukumaya wa'dan lii ninkii kale wuxuu yidhi weliba ii iidan inaan hadlo ii oggolow inaan hadlana ii oggolow aadaabta waxaa ka mid a dee in ruuxu ka hormariyo markuu hadlayo hadalkiisa aanu iska bilaabanayn idan qaadasho ama weydiisad inuu ka horreeyo yani masalan waxay ka mid tahay aadaabta fiican bay ka mid tahay faqaala rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam qul dheh buu ku yidhi bimacnaa hadalkaad doonaysa inaad tidhaahdo dheh waa u idmay nebigu calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu idhi ninkii ina bnii kaana casiifan calaa haada ina bnii inankaygu kaana wuxuu ahaa casiifan shaqaale ayuu u ahaa calaa haada kan ayuu markaa u ahaa shaqaale u ahaa fazanaa bimra'atihi fazanaa waa ka sinaystay bimra'atihi haweenaydii uu qabay ninkani ayaa inankaygu ka sinaystay buu yidhi ninkii inanka dhalaa nebiga ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam inankaygu wuxuu ka sinaystay ninkan haweenaydu qabay ayuu ka sinaystay wa innii ukhbirtu aniga waxaa layga warramay oo lay sheegay anna cala bni rajma in inankayga uu ku sugan yahay oo saaran yahay rajmi in dhagax lagu dilaa inay saaran tahay yacnii xad rajmi la yidhaahdo in lagu leeyahay oo dhagax in lagu dilo inay tahay ayaa lay sheegay faftadaytu minhu bi shaatin wa waliida wuxuu yidhi faftadaytu minhu waxaan kaga furtay rajmigii bimi'ati shaatin boqol adhi ah wa waliidatin iyo addoon intaa inaan bixiyo ayaa rajmigii kaga furtay si rajmiga looga baajiyo oo intaa layga qaato waliidada waxaa loo jeedaa addoon baa loo jeedaa fasa'altu ahla waxaan weydiiyey culamadan weydiiyey dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa baan su'aalay buuri fa akhbaruunii waxay iiga warrameen annamaa calabnii jaldu mi'atin wa taqriibu caam inankayga waxa saaran ee xad ahaan loogu leeyahay inay tahay boqol jeedal in lagu dhufto iyo sannad in la masaafuriyo yacnii markii hore loo sheegay wuxuu sii sameeyey tasabut markii hore loo sheegay wuxuu sii sameeyey iska hubsasho uu iska sii hubsanayo dabeedna culama weydiiyey waxaa loo sheegay inankaagu mar haddaanu guur hore soo marin rajmi laguma laha ee boqol jeedal iyo sanad in la masaafuriyo ayaa lagu leeyihi wa anna cala imra'ati haada waxay kaloo ahlucilmigu ii sheegeen in ninkan haweenaydiisana ay ku sugan tahay alrajma yacni dhagax in lagu dilaa inay ku sugan tahay oo iyadu maadaamay ahayd muxsano ay ahayd zinada ay sinaysato de cuquubada ka imanaysa waxay noqonaysaa dhagax in lagu dilo faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay la aqdiyanna xukume o xukume oo wa xukumaya baynakumaa dhexdiinna bikitaab illaah kitaabka ilaahay baan ku kala xukumaya alwalidatu walghanamu raddun calayk addoonta iyo adhiguba raddun calayka waa qaar lagu radinayo aan laga aqbalayn lagaama qaadanayo waa lagugu celinaya mid lagaa qaadanaya ma aha ee waa lagu celinaya wa inankaagana waxaa ku sugan jaldu mia boqol jeedal in lagu dhufto wa taqriibu caam iyo sanad in la masaafuriyo waqdu yaa unaysu lirajuli min aslam waqdu yaa unaysu wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam kallah oo subaxnimada markaa tag ama markaa waqdu soco yaa unaysu unaysow waa lirajuli min aslam unayskani waa nin markaa aslam ka mida qabiilada aslam ila imra'ati haada waxaad markaa qabataa oo aad u tagtaa ninkaa markaa waxa weeye haweenaydiis fa in ictarafat farjumha yacnii weydii inay sinaysatay iyo in kale fa in ictarafat hadday qirato farjumha rajmi oo dhagax ku dil rajmi oo dhagax ku dil qaala faqada calayha waa ku kallahay unays baa ku kallahay oo unays ibnu daxaak alaslami faactarafat way qiratay zinadii fa amara biha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa amray in la rajmiyo oo dhagax lagu dilo farujimat waa la rajmiyo oo dhagax baa lagu dilay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey alcasiif waa alajiir casiif waxaa ayaa waxaa la yidhahdaa casiif baa la yidhahdaa xadiidkani waxa uu sheegayaa inaan ka sinaystay gabadh la qabo marka ninkii gabadha qabay iyo ninkii inanka dhalay ayaa nebiga isula yimi calayhi salaatu wasalaam waxaynay doonayaan xukunka sharciga in lagu kala xukumay doonayaan xeerar iyo jujumaati lamay iman xukunkii iyo ibliiska may doonan waxay doonayaan xukun sharciya in lagu kala xukumay rabaan waxaa loo sheegay markii hore ninka inanka dhalay in inankiisa dhagax in lagu dilo ay tahay waxay ra'yi ahaan ula muuqatay inankiisa inuu dilkaa ka baajiyo uuna ka bixiyo xoolo uu ku furanayo boqol adhi ah ama tiro adhi ah iyo addoon inuu ka bixiyo xuduudda wax markaa ruuxa lagaga furan karaa ma jiro xadkana marnaba in la baajiyo ma aha xadkii wax la iibsan kara ma aha laa shafaacan lagu baajin karin walaa madax furad laga qaataan lagu baajin karin xadka sharciga waxa waajiba siduu yahay in loo fuliyaa waajiba waxyaalaha xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a ah. wakhtiyada qaarkood inay dhici karto in khabar laguu sheego aan sax ahayn oo sharciga aan waafaqsanayn waayo ninkan markii hore warka loo sheegay dee ma aha mid markaa sharciga ku qotomay maaha inankiisu goor hore ma soo marin saas aawadee rajmi ma saarayn marka kii sharci wax kaaga sheegaaba ma aha ilaaba ilaa inuu wuxuu kuu sheegay ay sax tahay marka waxaa laga qaadanaya taabut ruux waliba wuxuu sharciga ka sheega waa inaan la aqbaline cid ahlucilmi waxay sharciga kaaga sheegtaa la qaataa oo lagu kalsoon yahay saas aawadee ninka wuxuu sameeyey tahabuta arrinka waa iska hubsaday wuxuu ihi fasa'altu ahlalcilmi ahlucilmigaan su'aalay dabeedna waxay ii sheegeen inankayga inaan rajmi saarayn ay tahay jeedal boqol jeedal in laga jaro iyo in sanad la masaafuriyo boqolka jeedal waxaa lagu sheegay aayaddii suuratu nuur azaaniyatu wazaanii fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda sanadka in la masaafuriyana waxaa lagu sheegay axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixa baa lagu sheegay albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caam marka in sanad la masaafuriya waxay ka mid tahay min tamaami alxad xadka waa dhammaystiraysa jamaahiiru ahlicilmina waa qaateen masaafurintaa sanadka ah inay xadki ka mid tahay oo lagu dhammaystirayo qolyaa xanafiyadu waa diideen oo waxay yidhaahdeen aziyaadatu cala annasi naskhun naska waxa lagu kordhiyaa waa nasakhaad la nasakhay waayo markuu allah yidhi azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda waxaa laga fahmayey boqolka jeedal inay tahay xad dhammaystiran markii axaadiista laynoogu sheegay jaldu mi'atin wa taqriibu caam waxaa xadiiska laga fahmayaa boqolka jeedal inaynay ahayn xad dhammaystiran ee xadka waxaa dhammaystirayaa inay tahay sanadka in la masaafuriyo taasina waxay noqonaysaa bay yidhahdeen fii macna nasi nasakhaad bay la mid tahay xukunkii aayaddoo la nasakhay naasikhuna waa inuu markaa la quwo ahaadaa amaba ka xoog bataa mansuukha uu nasakhayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha xadiiskuna aayadda kamana khayr badna lamana misli aha oo lama xoog aha saas aawadeed waxay noqonaysaa mar haddaan xadiiska aaxaadkii ah, aanu nasikhi karin aayad qur'aana inaan xukunkaa xadiisku sheegay la qaadanayn ila way iscaarideen bay yidhaahdeene ka xoogga badan baa la qaadanayaa aayadda saasay u dhigeen wajhatu nadarkoodaina sheegaynaa jamaahiiru ahlicilmi oo ay ka mid yihiin almadaahib ahalaaa shaaficiya iyo xanaabila iyo maalikiya ay ka mid yihiin iyo ahlu xadiis iyagu ku tageen xadku markaa inuu yahay sida xadiisku sheegay ziyaadada lagu kordhiyey xukunka aayadda lagu sheegayna nasakhaad faa'iidayn maayo waayo waxa aayadda lagu sheegay boqol jeedal in lagu dhufanayo lama odhan wax ka ziyaado cuquuba ah laguma samayn karo lama odhan oo xasir cibaarada kama muuqdo lama odhan xadku waa intaasoo keliya lama odhan laa khayru mar haddaan cibaaradii xasri ku jirin shayga in laga aamusaa ma sheegaayo inaanu jirin xukun aayadda laga baa xadiisku ku dara maadaamay saas yadaa tahay labadii iscaaridi maayaan mucaarado aynay kulmi karinna meesha iman mayso naskiguna wuxuu ka yimaadaa labada shay markay iscaaridaan labada daliil waa ay kulmi kari waayaan jamcigaana waajiboo marka hore horreeya waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyina jamcigaa marka hore waajiba waayo jamcigii waa icmaal lidaliilayni macan labadii daliiloo labadaba la wada camal siinayo weeye oo lagu camal falayo asalna waxa ay labaduba muxkam yihiin qowlka nasakhaadda waxaa loo doortaa in maare kale loo waayo nasakhaadda mooyaane laakiin inta jamci suuragal yahay jamcigaa laasima mawdicanna jamci baa suuragaloo labada xukunba markaa in la wada qaato ayaa jamcigu yahay in waxaweye labadaba la ysku darana aayaddu ma diidin midna way sheegtay midna waa ka aamustay kay ka aamustayna axaadiistaa ku kordhisay marka jamci suuragala ah ayaa meesha yaalla sidaas aawadeed yacni xadku labadaba waa ka kooban yahay culammada ka mida oo mala madaahibtaynu sheegnay qaarkood baa ku tegaye waxay yidhahdeen maya xadku waa boqolka jeedal taqribu caamna waa tacsiir xaakimku markaa waxa maslaxa hadday ula muuqato uu ku dari karo wakhtiyada qaarkoodna uu ka tegi karo bacdi saa dhigayna waa jiraan bacdi saa dhigayna waa jiraan laakiin waxaa saxiixa saddex qowl waxaa saxiixa qowlka jumhuurku ku tageen oo odhanaya xadka ruuxaan guur hore soo marin xadkiisu waa boqol jeedal iyo sanad in la masaafuriyo weeyaan haddii gabadh ay noqoto cidda zinadaa gashay ee ku dhacday guur horena aynan soo marin gabadhi waa cawro keligeed lama masaafurin karo haddii cid maxaarimteeda ka mida ah ugu tabarucaysoo raacaysaa jirto waa la masaafurinayaa haddii kale beled aynan garanayn in la geeyaa dee xaraj iyo dhib baa ku jirta marka xaalka caynkaasa maxram la'aan mid waxa weeye beled kale la iska geynayo la iskaga masaafurinayo ma ah bay yidhahdeen marka taasna sidaas bay culammadu tilmaameen waxyaalaha xadiiskan laga qaadanaya waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jooga inay saxaabada qaarkood cid aan nebiga ahayn inay fatwo weydiin jireen fatwadoodana ay qaadan jireen ninkanna waa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahalcilmiga weydiiyey nebiguna kuma inkirin ma odhan saad cid kale wax u weydiisaanoo jooga mu odhan cid kale u fatwoota anoo jooga marka qowlka la yidhaahdo laa yuftaa wa maalikun fi lmadiina saxiix maaha lama fatwoodo iyadoo maalik joogo madiine joogo madiine lagama fatwoodo waa qowl aan saxiix ahayn nebigoo jooga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabada qaarkood ay fatwoon jireen markaasaan nebiguna ku inkiri jirin marka waxaa laga qaadanayaa ruux mafduul ah oo laga fadli badan yahay ama laga cilmi badan yahay laakiin fatwada u ehel ah in la fatwo weydiin karo fatwadiisana lagu camalfali karo iyada oo kii ka cilmiga badnaa joogo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cidda marka cilmiga la weydiinaya waa inay noqdaan cid ahlucilmi ah waa inay noqon jahalo ma odhan marka waxa cid kalaan weydiiyey alabaan weydiiye ma odhan fasa'altu ahla alcilm ahlucilmigaan su'aalay waa iyagaa u ehela in la su'aalo fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun yacnii cidda marka waxa weeye sharcigii caddayn karta oo masaa'ishii bayaamin karta oo masaa'isha sharciga ah sida saxdaa ah ka sheegi karta waa culammada marka in culammada loo noqdo ayaa laga qaadanaya shaki kuma sugna sida afdalkii inay tahay ka cilmiga badan ee fadliga badan in la su'aalo laakiin ta kalena inay bannaan tahaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in waxaweye ruux markuu hadlaayo inuu idan dalbo inay ku fiican tahay wadan lii sida marka uu yidhi dabeedna nebigu waa u idmay calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh inuu dulqaad badnaa ma canaanan ma dagaalin saad igu tidhaahdaa anigoo rasuulkii ilaahay ah ilaahay baan kugu dhaariye kitaabka ilahay nagu xukumay ma odhan nebigu sala la ala saad caynkaa u tidhahdaa kuma inkirin maadaama oo marka waxa weye garanayo in eh, cilmi markaa fiican aanu lahayn oo waxa weeye hadallada marka waxa weeye munaasibka iyo ashyaadaas aanu aad u garanayn nebigu sala allahu aleyh wasalam waa dulqaatay akhlaaqdiisu inay wanaagsanayd oo dulqaadkiisu badnaa ayaan laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xuduudda in loola noqonayo eh, yani madaxda loola noqonayo imaamka iyo cidda ka naa'ibka ah in xuduuddii loola noqonayo oo iyagu marka ay oofinayaan ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ruuxii markaa shay dembiya ku dhaca oo aqoon darro ama jahli ugu dhaca inaan markaa waxa weeye la edbinayn oo cuquubo lagu edbinaayo aan lagu samaynayn waayo ninkani wuxuu yidhi xadkiibuu wuxuu doonay inuu xoolo kaga furto dee arrinka noocaasina waa arrin aan bannaanayn laakiin maadaama aanu garanayn waxaa la caddeeyey xukunka sharciga siduu yahay ya waalwaliidatu waalghanamu raddun calayk laakiin laguma canaanan lama edbin lama tacziirin yacni canaantuna waxay ka mid tahay tacziirtay ka mid tahay tacziirta ayay markaa ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay inuu kitaabka ilahay ku kala xukumayo waanu u dhaartay waxay ku tusinaysaa ruuxa iyadaan cidi dhaarsan inuu dhaaran karo suu arrinka u tawkiidiye u adkeeyo nabiga lama dhaarsan haddana muxuu yihi waladii nafsii biyadihi laaqdiyanna baynakuma bikitaab illah si waxaweye ay u xasilaan si waxawe arrinka ugu tawkiidiyo u adkeeyo ayuu saas yadaa u yidhi markaasuu xukunkii marka u sheegay inanka xukunkiisii waayo inanku zinadii waa qabto wuxuu kaloo nebigu amray calayhi salaatu wasalaam ninkan kale ee haweenaydiisii uu inankani ka sinaystay wuxuu u diray unays buu u diray saxaabi unays la yidhaahdo ayuu u diray wuxuu idhi markaa ku kallaho u tag oo weydii zinada hadday qirato rajmi waxaa ku sugan imaamku xuduuddii inuu tawkiil ku samayn karo oo cid wakiilan karo waxaa kaloo ku sugan ilaa qofku isagu qirto qiraalka qofka kale inaanu saamaynayn waxaa la yidhaahdaa aliqraaru xujatun qaasira iqraarku waa xujo qofka ku kooban yani qofka waxa wax ugu caddaadan maxay tahay waxaa kale jira bayino markhaatiyaal waxaa jira marka qiraal qiraalku waxa la waa sayid aladilla isaga ugu mudan oo markhaatiyada waaba kaga sii caddaan badan yahay inuu waxaani qofka ku sugan yihi hadda maaragta ha ahaado sidaase haddana waa wax isaga qofka ku kooban qof qof waxba kama qirto hadduu ruuxu yidhaahdo anigii hebel baa waxaa samaynay isaga waa ku sugnaatay hebelkana waa la su'aali doonaa ma aha marka hebelka inuu wax ku caddaynaayo ruuxan yidhi anigii hebel baa waxaa wada samaynay ya iqraarku wuxuu ku kooban yahay qofka qirta qof qof waxba kama qirto kadalika iqraaru lfata laazimun lahu waligayrihi laqwun kama ataa sharcuna sidaa naadimkuba uu yidhi iqraarku ruuxu uu qirtaa ama wiilku wax qirtaa isagu laazim ku yahay ya hadduu wax qirto waxa uu qirtay waa ku sugan yahay weliba hadduu xaq aadmi yahay kama laabmi karo kama noqon karo waa sida uu qirtay hadduu xaq ilaahay yahay waa ka laabmi karaa waayo wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati watadyiiq xuquuqda khalqi waxay ku dhisan tahay adkayn ayay ku dhisan tahay xuquuqda ilaahayna waxay ku dhisan tahay cafin iyo saamaxaad xuquuqda ilaahay cafin iyo saamaxaad bay ku dhisan tahay saas aawoodee xaq ilaahay hadduu ruuxu qirto hadhow hadduu ka laabto waa la aqbalaya ya laakiin xaq aadmi hadduu qirto hebel xoolihiisa ka xaday ama waxaasaan ka qaatay ama waxaas igu leeyihi ya haddii waxa weeye shuruuddii ay dhammaystiran tahay qiraalkaasi marka waxaaan siduu u dhacay weeye hadhow ha inuu yidhaahdo waan iska ciyaarayey ama wax la mida ama uu yidhaahdo waxa weeye waxyaalo kale si kale uu yidhahdo is yidhahdo uga noqo laga aqbali maayo qiraalku waa waa adagyahy marka qiraalku wuxuu ku kooban yahay qofka kartay aniga hebel baa wax wada samaynay hebelka waa la su'aali doonaa horta adiga kugu sugnaatay weeye hebelkuna wuxuu ka yidhahday ku xidhan tahay ya hadduu qirto waa ku sugnaanaysaa haddaanu qiran qiraalka adigu qiratay waxba kusugi mayso waxba ku sugi ama markhaatiyaal baa wax ku caddeeya yani waxaway shuruuddoodu dhammaystiran tahay ya ama qiraalkiisaa la aqbalaa oo la qaataa waayahay waa xadiiska ku sugan nabigu sal allahu aleyh wasalam u diray ninka unays oo uu yidhi markaa weydii hadday qirato rajmi shardiga maxaa laga qaadanaya fain ictarafat farjumha haddii aynay qiran laa rajma wax rajmiya ma jiro xataa in la yaha waa la dhaarinaya uma baahnaa waayo baabkan xuduudda dhaari ma gasho baabkan yani xuduudda dhaari geli mayso marka wax dhaari markaa ma soo gelayso waxay noqonaysaa haddii ay marka inkirtoo tidhahdo anugu ma zinaysan waxa uu sheegaya ma jiraan waxay noqonaysaa waa ka hadhaysa waxaa markaa u furan in qadafka uu sheegay oo ah markaysaa waxaan inantaasaan ka sinaystay ama gabadhaasaan ka sinaystay markay dalbato markaasaa xadka laga jaraya haddii waxaa dhici karta inaa isweydiiso tidhahdo maxaa haddaa loo odhan waayey hadday qiran weydo yani isaga waxawey waa in xaddulqadfi laga jaraa waxaa lo leeyahay waa xaq ruuxu leeyahay mutaale ku xidhan yahay inay dee dalbato ayuu ku xidhan yahay marka waxa weeye taasna sidaas weeye marka masaa'il badan baa xadiiska lagala baxaa aynu masaaisha aynu sheegnay ay ka mid yihiin ayaa lagala baxaa waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida dadka qaarkood waxay u qabaan in waxa weeye haddii zina ay dhacdo eedda waxa la saaraa uun markaa waxa ninkaa la saaraa markaasaa laleeyahy inan baana laga xumeeyey inan baana laga xumeeyey waxaas waxba kama jiraan dembigoodu isku leebel buu joogaa bale hadday guur hore soo martay yadaaba dembi weyn eeg xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam isagii maxaa la yidhi maadaamaanu guur hore soo marin isaga jeedal ba arrinkiisu noqday ee sanadii la masaafuriyo laakiin iyadu maadaamay ahayd gabadh guur hore soo martay oo waxa weeye markaa shuruuddii dhammaystirantahy ixsaanku ya waxay noqotay markii zinadu ka dhacday in la yidhaha dhagaxa lagu dilo dhagaxa marka cuquubada inanka la mariyey iyo cuquubada markaa la mariyey markaa ooridan ama xaaskan sinaysatay la mariyey waxaa darnaatay cuquubada la marinaayo gabadhan xaaska ahayd ee sinaysatay maadaama ay muxsano ahaydoo guur hore soo martay yani waxay noqotay xadkeedu rajmi buu noqday rajmi ayuu noqday marka aynay guur hore soo marinee labaduba ay yihiin laba dhallinyaro ah oan guur hore soo marin ay yihiin in inan baa nalaga xumeeyey dee waarid maaha mid waliba ka kale waa xumeeyey dembigana isku u dembaabeen cuquubada adduunyadiiyo ta aakhirana mid walba u siman yihiin mar haddaan la khasbinoo la dirqiyin haddii la dirqiyo oo gabadha la kufsaday oo iyadoo diidan kufsadkuna calaamaad buu leey ya arrinkaasi raalli ahaansho haddaanu ku dhicina khasab iyo jujumaati iyo xoog iyo dagaal uu ku dhacay hadduu sidaa ku dhacay waa jirta waa jariimo laga galay waa jariimo weyn weeye axkaam bayna yeelanaysaa ay ka mid tahay yacni waxa weeye hadduu markaa kufsigaa ugu tago mahrulmisli horta waa yeelanaysa dumarka iyadoo asaaggeedoo kale ah ee la midka ah inta lagu meheriyo in la mida waa yeelanaysa haddii waxa weeye bakaaradeedii la jebiyey arshulbakaarna waa yeelanaysa nabarre haddii loo geystay nabarrada xaqoodana waa yeelanaysa intaa mid walba waa yeelanaysa taasi waa xukunka kufsigo isagu waa ka gaar laakiin zino raalli ahaansha ku dhacday oo labada qof heshiiyeen in la yidhahdo inan baa nalaga xumeeye hanalaga xaal mariyo ta noocaasi shareecada mid ku bannaan maaha waxa doonayaan kuwa caynkaadihina waa maxay waa kimi shirkii sinada waxay leeyiin mushqaayaddii nasiya kimi shirkii bay rabaan ya waana arrin xaaraanan bannaanayn waa mahrulbaqiy nebigu sala allahu aleyh wasalam waxyaaluhu reebay waxaa ka mida ah mahrulbaqiy yacnii gabadha markaa zaaniyadee sinaysatay mushqaayaddeeda nebigu waa reebay waa xaaraan marka odayga sidaani wuxuu doonayaa in kimishirkii zinada la siiyo taasuu raba ninkii munaafiq ahaa ee cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul baa wuxuu sameeyey laba hablooda addooma ou lahaa ayuu wuxuu yidhi soo sinaysto mushqaayadda ii keena yalla shaqeeya kharashkana ii keena dee tiioo kale ay shabah ku leedahay tiioo kale ayay shabah ku leedahay isagu waa dirayo orod buu lahaaye dee kani waxaa laga yaabaa inaanu dirin laakiin markay dhacdo ayuu isaguna doontaa miyaan isu yarakayn mise waa idin kale fogtahay ya waaya waxaa laga qaadanayaa xuduudda marka laga jaro wax kaloo ziyaadoo loo soo qaadaya inaan jirin ayaa laga qaadanaya can cubaydilaahi bni cabdilaahi bni cutbata bni mascuudin can abi hurayrata wa zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allaahu canhuma qaala labadaas saxaabiya abu hurayra iyo zayd ibnu khaalid labaduba waxay sheegeen su'ila rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam can ilamah rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxaa la su'aalay can ilamati addoonta ayaa la su'aalay idaa zanat markay sinaysato walam tuxsan mid la guursaday oo markaa muxsanadana aynay ahayn oo shuruuddii ixsaanku ayna dhicin yacnii gabadhu iyadoo caqli leh oo qaangaadh ah oo muslimada oo xor ah oo guur hore soo martay guurkaana guur saxiixa uu ahaa looguna tegey intaasi markay dhacdaa waxaa la yidhaahdaa waa muxsana muxsana weeye shardigii ixsaanka ayaa xasilay marka intaa dabee haddii zina dhacdo rajma imanaya qaala wuxuu yidhi in zanad fajliduuha hadday sinaysato fajliduuha jeedla oo jeedal ku garaaca uma in zanat fajliduuha intaa dabadeed hadday zinaysato jeedla uma in zanat fajliduuha haddana mar saddexaad hadday zinaysato jeedla uma biicuuha walow bidafiir intaa dabadeed iibiya kulay ku tahay waxaa ku iibinaysaan xarig tidcan kulay ku tahay yani iibiya yani shay liito oo weliba taafihaba ha ahaato waxaa ku iibinaysaan isdhaafiyo iibiya qaala ibnu shihaab ibnu shihaab wuxuu idhi laa adrii a bacda ahaalisati aw alraabica iibkuma wuxuu dhacayaa marka saddexaad dabadeed mise marka afraad dabadeed ma kala garanaya buuli labada kuu dhacayo ma kala garanaya buuli xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wadafiir alxabl waa xadhigga hadday addoontu sinaysato xadkeeda addoontu hadday sinaysato xadkeedu wuxuu noqonayaa konton jeedal buu noqonayaa fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab hadday la yimaadaan dumarkii addoommada ahaa zina ay la yimaadaan korkooda waxaa ku sugan dumarka xorta ah wixii ku sugan oo xad ah cadaabka waxaa loo jeedaa xadkii zinada ayaa cadaab lagu magacaabaya walyashhad cadaabahuma taa'ifatu min almu'miniin aayadda kalena waxaa looga jeeday cadaabka xadkaa looga jeeday fa calayhinna nisu maa cala almuxsanaati min alcadaab marka nisfigaasi muxuu noqonayaa almuxsanaat waxaa loo jeeda alxaraa'ir waa dumarka xorta ah xadka saaran nuskood ayaa markaa saaran yaga dumarkii addoommada ahaa saaran marka nuskaasi wuxuu noqonayaa konta azaaniyatu wazaani fajridu kula waaxidin minhuma miata jalda maadaama boqol jeedal ay ahayd boqolkii jeedal kala badh konton bay noqonaysa konton jeedal baa lagu dhufanaya mar layba ma saasaa oo xadiiska waxaa ku sugan walam tuxsan mise hadday guur hore soo martay lafteeda waxay noqonaysaa markaa xadkeedu inuu saa uu yahay ahlucilmigu waxay markaa qabaan jamaahiirta culammadu inay farqi ka inay guur hore soo martay inayna soo marin marka waxay noqonaysaa marleyba hadday addoon tahay xadkeedu wuxuu noqonayaa marleyba konton jeedal buu noqonaya hadday sinaysato konton jeedal buu noqonaya waayo lianna arajma laa yatashatar waayo rajmigu ma kala badhmo haddii la yidhahdo mid walba ha la kala baro oo jeedalkana waa la kala barhayaa waxaa ka imanaysa rajmigana waa la kala barhayaa mid walba haddii la kala baro rajmiga in la kala baro imanaysa rajmigii kale barhkiisii lama xaqiijin karayo oo lama garan karayo yani waxaweye halkaasaa u kala bara ma baa ruux la dilayaa sidaas aawadee maadaama taasi aynay suuragal ahayn lana kala xadidi karin waxay noqonaysaa unka kala barhmaya nooca kala barhmaya xadka ah lagu xambaaro waa boqolka jeedal weeye ayaa la kala barhaya konton bay noqonaysaa marleyba saas yadaa bay noqonaysaa addoontii baa la sheegay jamaahiirta culammadu waxay dhahen addoonkuna waa la mid licadam alfaariq inaanu faariq u dhaxayn daraaddeed waayo baabka xuduudda marka laga hadlayo addukuura waalunuusa waa wasfi tardi ah waa wasfi aan xukum ku xidhmin waa tardi awsaafta waxaa loo qaybiyaa saddex nooc nooc waxaa la yidhahdaa waa wasfi mu'asir ah oo xukunka saamayn ku leh oo keensada marleyba meel kastuu ku sugan yahay waa mu'air waxbuu kala farqiyaa waxbuu kala duwaa xukun buu keensadaa noocna wuxuu yahay waa nooc mar walba aan xukun keensanaynin oo saamayn ku lahayn tardi baa la yidhahdaa tardiyun waa katuuri waalqisar waa sida dherarka waa sida gaabnida waa sida madowga waa sida caddaanta yacani waxa weeye waa awsaaf dardi ah xukum sharcigi kuma xidhmoon waa la yska tuuraa awsaafta qaarkoodna waxay noqotaa fii bacdi alaxyaan mu'aira wa fii bacdi alaxyaan dardiya marna waxay noqotaa midaan xukum ku xidhmin oo la yska tuuro aan saamayn xukun ku lahayn marna waxay noqotaa mid saamayn xukunka ku leh oo abwaabtii axkaamtii ku kala duwanaataa addukuura walunuusa labnimada iyo dhadignimadu waa awsaaf marna noqoto marna noqota mu'asir axkaamaha qaar marka la joogo waa mu'asir oo saamayn bay leedahay waxbay kala dudaa axkaam baa ku xidhantaa abwaabta qaarkood marka la joogana xukum kuma xidhmo masalan baabka xuduudda marka la joogo addukuura waalunuusa waa awsaaf dardiya waa dardiya wax saamayna kuma leh waxna ma kala dudo wax caddaynaya mid kastoo labiyo mid kastoo dhadigba suuradan hadda aynu hayno suwarka aan ahayn ile suuradan ishkaal bay dadka qaar ka gashaye dhammaan waxaad arkaysaa in isku meel la mariye labkiiyo dhadigiyo wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasabaa nakaalan min allah labkiiyo dhadigii waa laga sima azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda waxaad arkaysaa in laga dhigay isku marka baabulxuduud waxaad ka qaadatay qaacida ahaan baabulxuduud labka iyo dhadigu ama labnimada iyo dhadignimadu xukun ma kala dudo ee isku xad baa laga fuliyaa iyo dhadigiiba hadday dembiga la wada yimaadeen ee kani waa lab ee cuquubadiisu markaa ha noqoto intaas ka kale nuskeed ha noqoto marna lama odhan maadaamay sidaas tahay waxaa laynoo sheegay addoommadii hablaha ahaa baa laynoo sheegay kuwii labka ahaana waa la xukum waayo baabkan xuduudda ma kala duwanaadaan labkiiyo dhadigii ee isku xad baa laga fulinayaa xadkooduna isku mid buu noqdaa waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiskan addoontii haddii ay sinaysato in xadkii laga jarayo mar labaad mar saddexaad in laga jarayo daahirka xadiiskan culamada qaar waxay ka qaateen in lala hadlayo ciddii marka waxa weeye mas-uulka u ahayd sayidyadooda ahayd ee iyaga lahayd marka daahirka xadiiskan oo kale ka daliishadeen culamada qaarkood xuduudda iyagu inay ka oofinayaan xadka ya xadka jeedalka ah in sayidku addoonkiisa ka oofin karo bay ka daliishadeen saxaabada qaarkoodna sidaas waa sameeyeenoo waxaa dhacday bacdu saxaaba inay addoommadooda xadadkii ka jareen ayaa dhacday laakiin cidaan marka waxa weeye sayid addoon kale aan ahayn qof xura cidaan xaakim ahayn xadka kama oofin karto oo kama oogi karto ee xuduudda cidda oogaysaa waa cidda madaxda ah weeye waa imaamka iyo cidda ka naa'ibka ah ayaa xadadka oogaya oo dadka xorta ah ka oogaya iyadoo ishkaal ma laha culammaduna ijmaaciyay ku soo rareen taas waxaa kaloo inay tahay ceeb yani marka ay haboon tahay inuu ruux isdhaafiyo marka si iibiyaa la yidhi ahlucilmigu waxay yidhahdeen ciddii laga iibinayey haddii ay marka waxa weeye aynay ogeyn ciddan inay sinaysatay oo sinadaas weliba ka soo noqnoqotay haddii aynay ogeyn kadib ceebta ay ogaadaan waxay yeelanayaan khiyaaru rad bay yeelanayaan khiyaarulcayb ayay yeelanayaanoo markay ogaadaan way iska celin karaan saasay culammadu marka ay yidhaahdeen can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu qaal abu hurayra wuxuu yidhi ataa rajul min almuslimiina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxa u yimi nin muslimiinta ka mida u yimi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa fi lmasjid wuxuu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam walxaal huwa nabigu calayhi salaatu wasalaam fi lmasjidi masjidka gudihiisa uu ku sugan yahay ayuu yimi fanaadaahu waa u dhawaaqay nebigu u dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inii zanaytu anigu waa sinaystay buuhi fa acrada canhu nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka jeestay fatanaxaa tilqaa'a wajhi wuxuu usoo durkay xaggii wejigiisa ku beegnayd ayuu isku soo aaddiye isku soo beegay yacni markii uu nebiga sala allahu aleyh wasalam u yeedhay nebigu waa qaabilay oo xaggiisu eegay dabeedna wuxuuhi waan sinaystay nebigu waa ka jeestay halkuu u jeestay horteeda ayuu yimiyo waa isku soo aadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innii zanaytu anigu waa sinaystay fa acrada canhu mar labaad buu ka jeestay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa sannaa daalika calayhi arbaca maraat ilaa uu ku celceliyey taas afar goor uu ku celiyey afar mar ilaa uu ku celiyey falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaat markuu naftiisii ku markhaati furay afar markaa markhaati bimacnaa afar goor u qirtay dacaahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waxa u yeedhay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam fa qaala wuxuu ku yidhi abika junuun war mawaalli baa kugu sugan miyaad waalan tahay qaala wuxuu idhi laa maya mawaalli qaala fahal axsanta wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam muxsan miyaad too guur hore miyaad soo martay guur saxiixoo hore miyaad soo martay oo guurkaa galma aad ku samaysay qaala wuxuu ihi nacam haa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idhabuu bihi la tago kaxeeya farjumuuhu rajmiya oo dhagax ku dila ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam oo wuxuu amray in la rajmiyo qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab wuxuu yidhi fa ahbaranii abuu salamata waxaa iga warramay abuu salama ibnu cabdiraxmaan inuu cabdiraxmaan ibnu cawf ah annahu samica jaabir bna cabdillaah inuu maqlay jaabir oo ina cabdilaahi ah ayuu wuxuu maqlay yaquulu xaaluu odhanayo kuntu waxaan ahaa haddaan jaabir ahay fii man rajamahu ciddii wax ka rajmisaan ka mid ahaa fa rajamnaahu waa rajminoo dhagax baanu ku dillay bilmusallaa badu waa darfiyo meeshii markaa musallaha ahaydee bannaanka ahaydee ciidaha iyo lagu tukan jiray ayaannu ku rajminay musallaha waxaa loo jeedaa meel bannaan oo ciidaha iyo laysugu soo baxo lagu tukado ayaa looga jeeda halkaa musallaha ah ciidahaanu ku tukan jiray bannaanka ahayd baanu ku rajminoo dhagax ku dillay dhagax la dhacnay falamaa adlaqathu markay xanuujisay alxijaaratu dhagxantii ay xanuujiyeen dhagxantii lala dhacayey haraba waa cararay fa adraknaahu waa laga daba cararay waa la soo qabtay fa adraknaahu waa gaadhnay bilxarati halka shiil madowga ah baanu ku gaadhnay waa soo qabannay dabeedna marka waxa weye farajamnaahu dhagixii ayaanu ku rajminay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim alrajulu huwa maacizu bnu maalik ninkan la rajminayey waa maacizo ina maalik ah wa qisatahu qisadiisa waxaa soo wariyey jaabir bnu samurata jaabir oo ina samura ah waa cabdulahi bnu cabaas iyo cabdulahi bnu cabaas wa abu saciidin khudri wa buraydat bnu xusayb alaslamiy radia allaahu canhum afartaa saxaabiya kalena waa soo wariyeen xadiiska qisadiisa sheegaya waa soo wariyeen afarta saxaabina xadiiskooda waxay ku soo arooreen saxiixay ku soo arooreen oo xadiiska cabdulahi bnu cabaas bukhaariiyo muslim bay ku soo arooreen saddexda kalena muslim bay ku soo arooreen xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida mu'miniintu siday ugu dadaalayeen cadaabka aakhira inay iska ilaaliyaan oo iyadoo marka ilaahay u xilqariyey ayuu markaa maacis intuu yimi golihii ka dhawaaqay nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam dabeedna zinadii qirtay oo yidhi waa sinaystay cid ku soo eedaysay dembigeen ma jirto cid ku markhaati kacdayna ma jirto isagaa iskeenay wuxuu islahaa ciqaabta adduunyaa ka sahlan ciqaabta aakhire ee adduunyada ha lagaaga jaro saasuu islahaa laakiin calaa kulli xaal mid waajiba ma aha qofku markaa waxaweye dembigiisa inuu eh, iyadoo ilaahay u xilqariyey inuu kashifo bannaan ka dhigo oo marka uu yidhahdo xadka layga iga jaro laazimku maaha waxaa u furan inuu waxaweeye markaa is-asturo hoosna u toobad keeno towbad dhab ah oo shuruuddii dhammaystirata hadduu toobad keenana towbad dhab oo shuruuddii dhammaystiratay ilahay toobadda waa ka aqbalaya wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih ina allaha yakfir adunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa man taaba taaba allaahu calayh attaa'ibu min addembi kaman laa demba lah kii waxa weeye dembiga ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay midaan dembi lahayn kullu banii aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun marka baabka towbadda furan inuu ruuxu toobad keeno oo towbadda markaa inuu shuruudihii dhammeeyey hubsado oo aanu iskashifin sidaas ayaa sii fiican hadduu laakiin ruuxu qirto qiraalkii in zinadu ku sugnaanaysana adiladu waa kuu caddaynaysa oo sida markaa shahaadada iyo markhaatiyada ugu sugnaanayso zinadu ayaa qiraalkana ay ugu sugnaanaysa waxaa kaloo laga qaadanaya in waxa weeye la hubsado oo istisbaat la sameeyo haddii laysidhahdo ruuxu zinada ma garanayo ama laysidhahdo caqligiisa wax ka sii yihiin iyo waxyaalo la mid a ah nabigu sal allahu aleyh wasalam wakhtiyadan ixtimaalaad buu sheegayaa masale abika junuun mawaali baa kugu sugan markaasuu maya markaasuu dadkii weydiiyey markaasay dadkii ku yidhaahdeen marka waxawe waa caqligiisu waa fiican yahay yani waxay ku ammaaneen caqli fiican bay ku ammaaneen wuxuu ku yidhi lacallaka qabalta aw hamasta waxaa laga yaabaa wax muqadimadii zinada ka mida inaad la timiyo zinada lafteedii aanad la iman inaad dhunkataa laga yaaba ama taataabatay saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu maya markaasuu zinada ma taqaanaa markaasuu haa waa maxay zinadu waxaa ninku reerkiisa markuu ka doono oo siduu ugu tagoo kale inuu markaa xaaraan ku doono ayaa la yidhahdaa saasuu u sheegay marka wakhti dooruu ku celceliyey nebigu sala allahu aleyh wasalam mar walba markaasuu wuxuu ku adkaysanayaa waan zinaystay ilaa uu markii dambe nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam anniktaha an lafdi sariix ah yani muqadimada zinada zina la yidhahdaa alcaynani tazniyaan wa zinaahuma anadar marka waxaa dhici karta cala sabiil majaaz ereyga inuu isticmaalay ixtimaal daciifa ah ha ahaato laakiin ixtimaalka bal inuu markaa sariixa ah markaa ka baaqdo sariixii odhan waayo xadku sidaa kaga baaqdo ayuu u tilmaamaya lianna alxuduuda tudra'u bishubahaat maxaa yeele xuduudda waxaa lagu daafaca shubhooyinka markii dambe ereyga sariixa ah yani lafdi loo isticmaalo galmada erayga ugu qadhaadh ayuu nebigu cabira uu yidhi anigtaha hadda ma waa eray laga xishoodo laakiin muxuu nebigu u cabbirayaa eraygan wuxuu u cabbirayaa lianna alxuduuda laa tahbutu bilkinaayaat xuduuddu kinaaye kuma sugnaato waa inay noqotaa lafdi sariix ah lafdi sariix ah oo ku cad waa inay noqotaa sidaas aawadeed buu nebigu hubsanayey calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed ayuu hubsanayey marka waxaa la jeclaysan jiray oo xataa saxaabadii ay samayn jireen ruuxu inuu markaa cibaaro cabbiro ixtimaal yeelan karto xadkii uu kaga baaqanayo saxaabada qaar waxaa ka asaxay in la yidhi marka waxa weeye gabadhani waxbay xadday oo loo keenay markaasuu yidhi asaraqti quuli laa ma waxbaad xadday waxaad tidhahdaa maya intayna jawaabinbu haddana wuxuu yidhi quulii laa waxaad tidhahdaa maya markaasay tidhi laa markaasay orad sheekh albani wuxuu ka odhanaya irwaa ulkhaliilka waa sugan yahay asarkaasi bu odhanaya sheekh waa quweynayaan xadiiska saxiixa maxaa ku sugan lacallaka qabalta aw hamasta waa ishaara inuu u weecdo yani waxa weeye markaa erayadaas si uu yidhaahdo yani haa waxa iga dhacay waxay ahaayeen muqadimadii deedna la yidhaha iska orod marka eh, xadiiska waxaa ku sugan afar goor inuu qirtay fuqahada qaarkood waxay ka qaateen iqraarka zina la qiranayo inay shardi u tahay afar goor inuu qirtaa inay shardi u tahay laakiin culamada qaarkood waxay taasi laazim maaha qadiyo dambey waafaqdaye laakiin ma aha inay marlay sidaasi laazim tahay saas aawoodee waxaa soo aroortay dadka qaarkoodoo zina qirtay inaan afarta goor laga sugin inay afar goor qirtaan marka inay laazim ahayn baa laga qaadanaya taasi waxaa la odhanayaa ruux kastoo zina qirtay taasaa laga hayaa sanad ahaan lagama wada hayo in mid waliba afar goor qirtay saas aawoodee in sharti laga dhigaa waarid maaha waxaa xadiiska laga qaadanaya ruuxa waalani qiraalka uu wax qirtaa inaanu wax ka soo qaad lahayn waayo nebigu wuxu uhi abika junuun marka hadduu waalan yahay iqraarkiisu inaanu muctabar ahayn baa laga qaadanaya oo waxba laga soo qaadan waxaa laga qaadanaya qaadiga haddii ashyaada qaarkood ishkaal ay ka galaan inuu istifsaar samaynayo kala weydiinayo waxaa laga qaadanaya meelaha musallaha ah in xadka lagu oogi karo bannaanka ciidda iyo janaa'ista iyo lagaga tukado ciidahana lagu tukado in markaa xadka lagu oogi karo laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya xuduuddu inay kafaaraadu tahay ehelkooda oo ruuxii xad gala xadka marka laga jaro in xadkaasi kafaaro u noqonayo axaadiisna waa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam kii asiiba shay ka mid ah xuduudda oo deedna fa cuuqiba bihi fi dunya fa huwa kafaaratun lahu odeed deed adduunyada lagu ciqaabo oo bimacnaa xadkii laga jaraa kafaaru u yahay kafaaro ayuu markaa u yahay waxaa laga qaadanaya xadka marka la oogaayo imaamku inuu xaadir yahay inaanay markaa laazim ahayn waxaa laga qaadanaya inuu tawkiil samayn karo cid wakiilan karo ayaa laga qaadanaya waa xadiiska ku sugan markii dhagxantii xanuunkoodii uu dareemay oo uu xanuunsaday ayuu cararay halkaa waxay kala baxeen culamada qaarkood ruux kasta oo la rajminayo in god loo qodaa inay laazim ahayn waayo god haddii loo qodi lahaa la dheereeyey oo kaa lagu rajminayo dee inuu markaa si sahlan markiiba isaga cararaa ma sahlanaateen marka inaan god loo qodin ayay culamada qaarkood ka daliishadeen markuu cararay waa laga daba cararay waa la soo qabtay wuxuu yidhi rasuulkii igu celiya buu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina qawmii qaruunii wadakaruu ana rasuula allahi hayru qaatilii tolkaybaa ikediyey oo waxay ii sheegeen rasuulku inaanu idilaynin ee rasuulkii igu celiya calayhi salaatu wasalaam saxaabadii kumay celin waxay istisxaabeen xukunkii hore alaslu maa kaana cala maa kaan sidaas aawadeed yani amarkii uu rasuulku siiyey bay weheshadeen kiibay sii istisxaabeen ku camalfaleen saasay dabeedna ku rajmiyeen nebigu sala allahu alayh wasalam markii qisadii u sheegeen wuxuu u tilmaamay inay fiicnayd inay iska daayaan oo aynay rajmin markii oo ay markaas soo celiyaan waxaa laga yaabaa inuu hadduu toobad keeno ilaahay ka toobad aqbali lahaa hadal noocaasuu tilmaamay kuma se canaanan saxaabadiioo ma odhan maxaa u disheena u soo celin weydeen waayo dee ninkii noqosho uu ka noqonayo iqraarkii oo cad lama iman laakiin wuxuu ku hadlay cibaaro aqbali karta inuu warkii hore ka noqonayo aqbali karta u fasirmi karta mar haddaanu ka noqonin amarkii nebiguna uu ahaa inay rajmiyaan laazim ma yahayn inay soo celiyaan xukunkii hore ay ugu camalfaleen xukunkii hore ayay ugu camal faleen waxaa kaloo qisada laga qaadanaya ruuxu dembiga uu galay cuquubada ka dhalanaysa haddaanu garanayn inaynay keensanayn ciqaabtii inay ka baaqato waa masala muhima masale muhima weeye masalan qofku waa garanayaa dembigani inuu yahay shay dembigoo xaaraana inuu yahay waa garanaya laakiin ma garanayo cuquubada ka dhalanaysa nooca ay tahay garashada aanu ciqaabta ka dhalanaysa aanu garanayn dembigaas ma ka baajinaysa ciqaabtii jawaabtu waa maya suyuudi waxa uu ku yidhaahdaa alashbah wanadaa'ir kitaabkiisa la yidhaahdae qawaacidda ah man calima taxriima shayin wa jahila alcuquubata almutaratibata minhu lam yufidhu dalik ruuxa garanaya shay inuu xaaraan yahay laakiin ciqaabta ka dhalanaysa ka tartiibsamaysa aan garanayn garashawaaga ciqaabta aan u garanayni waxba ka baajin mayso waxay u faa'iidaynaysaa ma jirto iminka maacis ka soo qaad waa garanaya zinadu inay xaaraan tahay waa inay bannaanayn waa garanayeen laakiin zinada uu la yimi bacda alixsaan guur dabadeed uu la yimi in ciqaabteediiyo xadkeedu uu yahay dil dhagax lagu dilo ma garanayn dee dilkii dhagaxa lagu dilaayey kamay baajin ya oo ma odhan mar haddaanu garanay illa waa ka yidhi inna qawmii qaruunii wa dakaruu anna rasuul allahi hayru qaatilii dadkaygaa ikadiyey oo waxay ii sheegeen rasuulku inaanu i dilayn marka ciqaabtiisu inay dil tahay dhagax lagu dilaayo ma garanayn garasha waagaasina waxba kama baajinayn baabkanoo keliyana maaha abwaabta kalena waa saas maalan qof baa wuxuu garanayaa shaygan inuu xaaraan yahay laakiin ma garanayo inuu gaalnimo yahay wa fii nafsi alamri gaalnimu ahaa gaalnimadii ma kaga baaqanaysaa inaan u garanayn inuu gaalnimo yahay laakiin inuu xaaraan yahay garanayay jawaabtu waa maya culamadu waxayna kaga baaqan mayso ya oo kuwii mustahzi'iinta ahaaba siduu shaykhulislaam ibnu taymiya ku sheegay fi kitaabi aliimaan wuxuu yidhi waxay sameeyeen waxay garanayeen inay xaaraan tahay walam yadunnuuhu kufra gaalnimo inay tahayna umay malaynin gaalnimo inay tahayna umay malaynayn haddana gaalnimadii kama baajin qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka masaa'il badan baa lagala baxaa axaadiistana laga faa'idaystaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk